bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum shaykhuna الshaykhu صaalح bn cbd اllahi اlcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamiica bisnaadi kuli minhm ilى asfam bn cayna an cmr diin abi qaabusa mowla cabdillahi bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslm alraximin yarxamhm الraxman irxamu man fi lard yarxamkum min sama wmin daraa'iq raxmatu raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biqraa'im usuul mutuun khaasatan usuul xadiid mustafa warasuul mujtaba sala allahu calayh sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl alaajil fahada hu lmajlis araabic wasabcuun min majaalis iqraa'i wa sharxi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 tacala laba kun iyo labaad can cabdilahi bni cabaas waxaa la wuri can ibni cabaas radi allahu tacala anuma qala wur abdillahi bni cabaas yaa ayuhannaas wardadow ismacuu war maqlaay minii xaggayga wax iga maqla maa aquulu lakum waxaan idiin sheegi oon idin dhihi iga dhegaysto iga maqla wa asmicuunii imaqashiya maa taquuluuna waxaad adinka leedihiin maqashiya oo jawaabta ah walaa tadhabuu ha tegiina oo fataquuluu kadibna aad tidhaahdaan qaala bnu cabaasin qaala bnu cabaas kadibna intaad tidhaahdaan ibnu cabaasa sidaa yidhi iska tagtaan yayna dhicin weeyaan qaala ibnu cabaas inaad tidhaahdaan ha iska tegina oo hadalkii sidii aan u dhahay si aanan ahayn ha u qaadanin weeyaan man aafa qofkii awaafa bilbeyti beytka alla awaafo falyatuf ha awaafa min waraai alxijri dhagaxa wareegsan oo xijri ismaaciil loo yaqaano oo sidaa u yara qalloocan saa u yareegsan rawnka yar dhinaca ka ah ama saa u yara muxuu ahaa godan sidaa ah dushiisa haka awaafo uusan gudaha ka marin weyaan walaa taquulu hadhihina alxaiim meesha xaiimka loo yaqaano xijriga hadhihina oo waxa weeyaan magacaas ama dhawaaqaas ku dhawaaqina fa ina arajula qofka ama ninka filjaahiliyati xilligii jaahiligahayd kaana wuxuu aad yaxlif mid dhaarto oo fa ama fa yulqii wuxuu tuura jiray tuura jiray sawtahu muxuu ahaa aw naclahu ama kabtiisii aw qawsahu ama qaansadiisa ayuu meesha ku ridi soo saaray xadiidkan cabdullahi bni cabaas ayaa dadki wuxuu leeyahay wardadow waa nin caalim ah maai min culamaai saxaaba weliba taqriiban raggii ilaahay cumriga dheer uu siiyey eh, isagoo muxuu ahaa weliba cilmi badan lahna eh, intaas ummadda uu ufaa'ideynayey xir badanna yeesha ayuu ahaa radia allahu taala arda dadkii marka xujaajdi ah wuxuu leeyay wardadow wax iga dhegaysto wixii aad iga maqasheenna inaad fahamteen ii sheega oo i maqashiyo arrintaa maxaa laga qaadan karaa waxaa laga qaadan karaa in mararka qaar qofka mucalimka ah ardayda inuu su-aal weydiiyo si uu ogaada fahamkooda heerka uu gaaray inay wixii fahmeen in kale ayay muxuu aha laga qaataa weyaan culamaa tarbiya halkaas waxay ka qaataan malxadkaas ama faa'iidada tarbawiga ah kadibna waxaad dhahay qofkii dawaafa beytka alle ha ka dawaafa xijrigaas markay kacbada sidaa tahay meel sidaa u yaro koobaaban ayaa jirto oo intana jid laga soo marola intana jid laga galala dadkana gudaheed ay ku tukadaan kacbada gudaheed ay ka mid inteeda badan nimankii reer qureysheed xilligii ay nafaqada ku yaraatay xalaasha ah bal eega masaajidda alla xaaraan yaan la gelin qureesh oo gaalo ahayn yaan laga liidanaani maxaa yeelay nimankii reer qureysheed markii kacbada ay dumiyeen oo inay dhisaan ay damceen xilligii gaalada ay ahaayeen nabigeena uu daayara calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa dhacday waxay yidhahdeen kacbada alle yaan la gelinin xoolo xaaraan ah iyo xoolo ribo ah iyo xoolo naag dhilo ahy muxuu ahaa ay kasoo shaqaysatay ama dhalilnimo ay ku keentayaan la gelin xoolo un xalaala la geliy kadibna nafaqadii xalaasheeda yaraatay kacbadii marka qawaacid ibraahim asaaskii iyo foundationka nebi ibraahim uu sameeyey ayaa laga soo dibmariyey oo nafaqadii ha yaraata xalaasha ahayd inay geliyaan way diideen bal marka nimankaa meesha ay joogaan ayagoo gaalo ah. oo waxaa marka intii ayada ahayd marka waxay u sameeyeen koobaab yar saa muxuu aha ay u sameeyeen meeshii marka dhammaanteed kacbada ma laakiin in badanoo ka mid waa kacbaday ka mid lidalika ma banaano siduu ibnu cabaas sheega radi allahu taala arda in gudaheeda lagu awaafo haddii aad gudaheeda aad marto oo iyada intaad muxuu ahaa ka soko marta kadibna kacbada iyo iyo wareegaas dhexdiisa aad marto macnaa dalika maadan dawaafin dawaafka isaga ah dawaafkuwa ansaxa ma ahan saa iska ilaaliya ayuu leeyahay radi allahu taala arda xaiimna oo ma almakan aladi tuxatamu fiihi lamtica weyaan waa meesha alaabta lagu jejebiyo yani warankii ayaa lagu tuuri seeftii ayaa lagu tuuri qaansada ayaa lagu tuuri waxaa lagu tuurayaa jeedalkii arinta ayada marka waxaa wey markay cahdiga iyo ballanta gelayaan oy qolo ballamayaan meeshaasaa la tegaya kadibna alaabtii lagu daadinaya sidii alaabtaan halkan aan daadin allahna daadiyy kala jeedaan mse alaabta u jajabtay allahna jabiy haddii ballantaan ka baxno wamaa ilaa daalika marka meelaha markay xilfiga iyo ballanta iyo sheegashada ay gelayaan meelaha ay ku samayn jireen ahayd marka wuxuu baabka asaga hagelin waa jaahiligi dhaqanka ay lahaan jireen ayuu leeyahay radia allahu tacala wa arda aan ku noqota xadiidkaas can ibni cabas radi taala anuma qal cbdullahi bn cabaas yaa ayuha naasu ardadow ismacuu maqla minii aniga wax maqla maa aqulu lakum waxaan sheegi wasmacuuna iyo dhegaysto waasmicuuna maqashiyada cafwan maa taquuluun waxaad leedihiin walaa tadhabuu ha tegina fataquuluu kadibna aad tidhahdaan qaala ibnu cabaas ibnu cabaas saas yidhi hadal sax aan ahayn aad qaal ibn cabaas ibn cabaas kadibna wuxuu yidhi man aafa qofka awaaf bilbeyti beytka alle falyatuf ha awaafi min waraa ijri xijri ismaaciil meesha loo yaqaano oo saa u wareegsan dusheeda ha mara weyaan walaa taqul ha dhihina alxaiim meelaha wax lagu jijibinayo ama meesha wax lagu jibinayo ha dhihina meeshaan la yidhaahdo xijriga magacaas ha u bixinina dhaqan gaalna ha yeelana weyaan fa ina rajula ninka fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga kaana wuxuu yaxlif mid dhaarto oo fa yulqii kadibna wuxuu ku tuuri jiray sawtahu jadalkiisa aw naclow ama kabtiisa aw qawsa oo maqaansadiisa ayuu meesha ku tuuri jiray ku jibin jiray buhari ayaa soo sar xadidkaas xadiidka laba kun iyo saddexaad can ibni cumar waxaa lg radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka al sl slam afaada dawaaf alifaada ayuu sameeyey yowma anaxri maalinta gowraca oo tobanaadka ayuu sameeyey uma intaa kadib rajac wuxuu laabtay nabigeena sal ll slam waa laabtayo mina ayuu laabtay fasalla duhra salaad duhr wuxuu ku tukaday biminan mina ayuu ku tukaday waxyaabaha aadka ulayaab kale waxaa weeyaan nabigeena sal allahu alayh waali waslem intuu ku dukaday musdelifo salaada fajr kadibna uu istaagay uu alla aad u baryay subxaana watacala ilaa qoraxda ay ka soo dhawaato inay soo baxdo kadibna uu soo lugay nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalem jamrat alcaqaba uu tuurtay kadibna xoolihiisi u gowracay ilaa lixdan iyo mxuuah saddex neefow mxuuaha geel uu gacanta ku gowracay inta kalena cali uu u dhiibay radia allahu tacala anhu ardah kadibna nabigeena sal sl timihii u xirtay kadibna uu tawaafu lifaadihii iyo mxuu ahaa awaafulifaadihii nabigeena samey sal slm kadibna salaada duhur ka horena uu soo gaaray mina meeshuu ka degnaa wax lala yaabo dadkan hadda maanta mxuu ahaa eh, xajka xajiyo ma tabardaridii maanyaradii ma waxaa weyaan maciryarigii ma garan kartid qofka isagoo habeenimo mina imaaday ayaa inuu intuu awaafulifaado soo sameeya amaash kale soo samey weliba xataa gawracii qof gawraca lama arko qof walbuu iska wakaasha oo cido kale ka gawraca inta lacag la bixiyo ayaa qof duhur soo tukana yani waa shubhu mustaxiil wax dhaca waxyaabaha ugu naadirsan ay ka tahay habeenkii saqdhaxa iyagoo dadkii habdhaca ay imaadaan oo tacbaan ah marka nabigeena sal slm intuu intaasu camal sameeyey ayaa kadibna uu kusoo tukaday quwada nabigeena u lahaa iyo imaankiisa intuu lekahay sala allahu calayhi iyo saxaabada la jiray radia allahu anhu ardaahum waayahay qaala naafic wuxuu yidhi mawla cabdillahi bni cumar fa kaana wuxuu ahaday ibna cumara ibni radi allahu ta anu arda yufiidu mid oo ifaadaha la imaada yowma naxri maalinta mxuu aha gowraca oo tobanaadka ah uma intaa kadib yarjicu wuu laaban jiray fa yusalii aduhra salaa duhr wuxuu ku tukan jiray biminan mina ayuu ku tukan jiray wayadkuru wuxuu sheegi jiray ana nabiya nabigeena sal slm facalahu arrinkaa inuu sameeyey ficil ahaan waa umuyin jiray yani inuu qowl ahaan u sheega iyo ficil ahaan labadaba waa isku dari jiray radia allahu tacala anhu arda inuu nabigeena arrintaas sameeyey afkuu ka sheegi xadiidka laba kun iyo afaraad can jaabir bn cbdillahi calhu radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigana sal slm tawaafu u dawaafay tawaafan waaxidan hal dawaaf ayuu nabigan dawaafay sal ly slm waa maalintee markuu halka dawaafa waxaa weeyaan maalintii yowma naxriga maalinta gowraca hal dawaaf ayuu nabigan dawaafay sal slm macneheed maxay tahay yacni sacyigiisa nabigan uu hormarsaday oo wuxuu raaciyey dawaafuulquduumkii dawaafka salaamta muxuu ahaa lagu salaamayey kacbada ama dawaafulquduumkii soo gelitaankii kaas ayuu wuxuu raacsaday sacyigii kadibna maalin tobanaadkeeda dadka sacyiga iyo ay la imaanayeen iyo iyo dawaafka ay la imaanayeen sacyi keligiis ayuu nabigeen sm sal slm marka sacyi keligiis eh, cafwan dawaaf keligii yaa samayn karo dawaaf keligii laba qolo ayaa samayn karo laba qolo ayaa samayn karo oon sacyi wadanin labada qolo maxay ahayn qofka mufridka oo xaj keligii soo xirtay hadii markuu muxuu ahaa kacbada imaado dawaafulquduum uu sameeyo kadibna dawaafulquduumkaas uu sacyiga raaciyo maalin tobanaad waxaa laga rabayaa dawaaf keligiisa laga rabay sacyigi ila waa hormarsaday soo ma qofka labaadna waa qofka qaari muxuu qaarinka ah oo xajkii cumradii isdhex geliyey oo hal mar soo wada xirtay labayk allahuma xajan wacumran wa cumratan soo xirtay hal mar kadibna sameeyey awaafulquduumkii sameeyey markuu awaafulquduumka sameeyey sacyigana raaciyey horaana waxaan u sheegnay od ninka mufridka ah oo xaj keligii xiran iyo qofka qaarinka oo xajka iyo mxuu cumrada isdhexgeliyey oo mxuu ahaa isla wato isla amaalsan amaba isla xirtay labadaa qof inay isku xugun yihiin intaanan ka ahayn hal shay hadiga qofka mufrid hadi lagama rabo hadi lagama rabo laakiin qofka qaarinka ah oo xajkii cumrada isdhexgeliyey hadi aa laga raba lakiin acmaash kale waa hal camal soo sidaa maaha labada unbaa marka loo ogol yahay inay hormarsadaan sacyigi iyo awaafulquduumkii ay raaciyaan maalinta tobanaadka ahna ay awaaful eh, mxuifaado keligii la imaanaan aanan la soconin sacyi weyaan wallaahu aclam war gabdhow aamusa waaya ahay waaya nasaa-i ayaa soo sar xadidkan waa xadid saxiix weyaan xadidka laba kun iy shanaad can ibni allahu tacala anuma ana nabiya nabigana sal sl lam yarmul muusan ruclaynin fi sab todobada alladii kaasoo afaada fiihi doofulifaadaha todobada jeer oo wareegay ruclaynti ma jirin xadiidkaas abu daawuud ibn maaja wax saxiix weyaan horaan waxaan usoo sheegnay saad ogsoontihiin ramalka oo ruclaynta saddex jeer la rucleeyo saddex jeer la rucleeyo sidoo kale idibaaca oo garabka midigta la banneeyo garabka midigta la banneeyo waxaa iskale waxaa nidhi tawaafulcumra iyo iyo tawaafu lquduum bas laakiin tawaafulifaado iyo doowadaaciya adoo garabka banayna ama adoo waxaa weyaan ruclayna haddii lagu arka waxaa weyaan arintuu dhihi jiray muxuu ah abi xaniifa ana liabi xaniifata an yamuda rijlay nin sheekh oo aad duub weyn ayaa abu xaniifa oo darsi ku jira ay yidhahdaan aad soo ag fariista duubweyn oo aad iyo xaraga iyo eh, mashlaxiisa adduunka isku xiranya abu xaniifa marka nin caalima de culimadan culimada aad u ixtiraamaan ardaydiisu dhex fadhiyey marka lugiisu aska waxaa weyaan iska aadi caadi iska ahaa kadibna markuu ninka arkay wuxuu yidhi ninka malaha waa caalim kabiir min culamaa اlmuslimiin markaasuu lagiis soo laabtay uu is ururiyey marka inuu taxadira ayuu bilaabay ninka inuu iska ilaaliyo bilaabay kadibna nin daki u ahaa abu xaniifa aad u caqli badan lidaalika waxay dhahaan xagga fiqhiga yacni istimbaadka nin ku gaara waa yaryahay ay yihahdaan radia allahu taala arda kadibna markaasaa wuxuu tuuray ucmi waxay dhahaan marka malayda la dabani maaragtay afka waxaa loo geliyaa baruur iyo hilib waa loo geliyaa mogta markaasaa wuxuu yihi low arsala arasuulu rasuula ayuu yihi low arsala arasuulu wa huwa sheekh muusa rasuula aakhara hadduu diro rasuulka laga hadlaa nebi maxamed maha alai sla slam waa qof la adeejiyey qof la adeejiyey hadduu qof kale sii adeejiyo ayuu diray markaasoo sala allahu calayhi wasalam la soo boodi mogta wadaadkii duubka weynaa markaas lugihii intuu aayar fidsaday ayaa wuxuu yihi laqad aana liabi xaniifata an yamuda rijlayhi اlaan abu xaniifa hadda inuu lagu hataagto ya camay dhaga weyn inuu ninkaa yahay ayuu ogaaday moogta markaas hadda markaasu waa iska fidsaday waxaan kala jeedaa marka haddii adoo muxuu ahaa eh, kacbada awaafi oo awaaful widaac wado oo garabka uu ku banaan yahay oo ruclayn haddii lagu arko lugaha in lagugu fidsado lugaha in lagu fidsado inaad camay dhaga weyn tahay waxba adan ka fahmayn lagu ogaado weyaan marka baabkii isaga adaa looga taxadiro awaafu mxuu ahaa quduumka iyo awaafulcumraha ruclayna wuu leeyahay saddexda hore ibaacana todobada jeerba waa la samaynaya yani garabka inuu ku banaanada laakiin inta kale markaaad ka baxda awaaful mxuu ahaa quduumka ama awaafulcumra markaad ka baxdo markiiba garabkaada mxu dadaa dib dambena hau banayn dib dambena garabkaada hau banayn sidaa weyaan laakiin ummadda markaad tagtaan yani ilaa carafa la taagan yahy ilaa musdalifa ilaa mina meel walba garabka wada banaany waad aragteen marka waa caamanimo tabargashay sidaa weyaan waayahay xadiidka laba kun iyo lixaad xadiidka laba kun iyo lixaad wa canhu waxaa laga wariyey saxaabigii hore ibn cabaas weyaan radi allahu tacala canhu ardaa ana nabiya nabigeena sal slm qal wuxuu nabigeena aawaafu dawaafka xowla albeyt beytka alle hareerahiisa lagu dawaafa milu salaati waa salaadoo kale markaad dawaafka gelaysa oo dawaafka la imaanaysa waa salaadoo kale ilaa annakum laakiin annakum tatakalamuuna fiihi waad ku dhex hadlaysaan markaad muxuu ka beydka alle subxaana wa tacaala aad dawaafaysaan inaad hadashaana lidiin ogol yahay faman takalama fiihi qofka ku hadlo falaa yatakalamanna yuusan ku hadlin ilaa bikhayrin waxaana khayr ahayn marba haddii aad kacbada gasho qof salaad ku jira dadtoo tahy weysadaada kaa jabta laguma ogola qof salaad ku jiro haddii weyse ka jabt ka warran khalaas waa ku deeyey faman takalama marka hadal umbaa lagu ogoliyey marka hadalkaas ha noqdo mid khayra tirmidi iyo waxaa soo saaray ibnu khusayma miswa daarimi daarimi weyaan cafan xalay waan khaldan marka daarimi weyaan ibnu khusayma muxuu ahaa calaamadiisii mah samayn ha marka cali muxuu ahaa ibnu khusayma ayaan iri eh, xadii xadiis ka mid ahaa mi marka waxaa weyaan waa daarimi raximah llah tirmidi kadalika marka masaladaas marka qofka waa inuu weyse ku dadaalo dabeesha laiska dhowra laakiin arin ayaa jirta oo marka kacbada la awaafa raggii eh, waxaa weeyaan eh, awlaamastumu nisaa qabay lamsu eh, iltiqaa basharatay rajulin rajulin wa mar'atin min hayri xaail sheekh muuse intay ku taale taas kabiiratayn intay ku taale safiina miyad alcumuum marka laba qof oo qaangaar ah waxaa weeyaan jirkooda istaabta oona ajnabi kale ah waxaa weeyaan dadka labadaa qof waxaa weeyaan inuu jibinaa ah, soo mayn meeshii marka jibin iska in taabasho iska dhaafay lagu hadaa lagu sujuudi oo adoo ordiyaa lagu baranbariyo muxuu marka mar kasta xageed aadaysaa aba alla naxariiste ayaan isla xajinay sagaashan iyo iyo iyo sideed sagaashan iyo sideedi iyo sagaashan iyo sagaal kale baxoodi marka isagana waxaa uu ragga shaaficiyada si fiican madhabka aadka u yaqaano odayaasha madhabkan uu ahaa raximah marka aadna wuxuu dhihi jiray waa in madhabka iyo qawaaciddiisa aad loo ilaaliyo marka howlahan eh, dumarka in la taabto oy xaaskaaga in la taabto oo ay burisa iyo baabkaas aad buu u diidi jiray oo mxuu aha inay burinayso aad u qabay marka waa masaail farci abcan oo m ilaa saxaabadii isku khilaafay wax ceeb ma ahan madaahibta dhan isku khilaafeen marka warayeel marka xajka waa taqaanaan moogta si fiicana markaa markaasaan ku yidhi aabba meeshaan ugu faidaysta waxaan ku yidhi aabba eh, maanta see la yeeli yani marka halka dawaafa saddex iyo afar jeer lagu taabanay sooma marka markii lagu taabtaba bax soo weysiiso marka bil inaan joogna nagu qasbaysa in marka m maanta madhabka shaaficiga maanta waa lalaala uu yidhi xeer lalaala maqli jirta adinka maanta wuxuu yidhi madhabka shaaficiga waa lalaalayaa oo halkaasaa lagu hankoolin markii aan dhamaysan dawaafka iyo howlahan ka baxnana jeefkaan soo gashanayna waan soo qaadanayna laakiin hawshaan baabulidiraar ayaan adeegsanayna uu yidhi halkaasaan aadaynaa marka raximah allahu raxmatan waasica waayahay marka maalintaas marka qofka dumarka taabashadooda iyo wixii de aad qofkii qaba inay dumarka jibinayso dabcan masalada masale khilaafi ah oo saxaabada nabigeena sal slam xataa ayaa ku kala ra'yi duwan aw laamastum nisaa dumarka aad taabataan iyo dumarka aad u galmootaan ayay ku kala fasileen madaahibtina siday ku kala tageen marka qofkii qaba inay dumar xaaskaagi adiga ayna jibinaynin weysada kaa jibinaynin amaba qofka dumarka ah aadan eh, u qastin si khaa ay ku taabata ay ka jibinayn ayaga dor idhib ma haysto laakiin cidda aaminsan ama madhab ku tagtay sida imaamuna shaafici tiimkiisa iyo ragga midka ay ku tagay taabashada la taabto dumarka inay weysada jibinayso dadka ayaga aad bay u rafaadayaan lidaalika maalinta ayadaa waa inay baabuliraar iyo meelo kale ay madax la galaan tale kale uma taalo lugaa adoo salaad ku jira lugaha lagaaga sujuudi oo ado mararka qar waa laga inaad dumar mxuuha lugooda kusujuudda laga yaabaa xaalado adag ayaa meesha la mari nasal allah asalama alcaafiya waa yahay xadiidkaas tirmidi iyo daarimi ayaa soo saaro xadid saxiixa xadiidka laba kun toddobaad can jibrin mucim waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda yabluqu bihi nabiya yabluqu bihi nabiya siyaqda ama siiqooyinka xadiidka marfuuc uu ayay ka midta qaala qaala rasuulu llahi sal amaba can rasuuli lahi sal allah alay slm ana rasuul lahi sal l slm yabluqu bihi nabiya sal sl nabigu gaarsiina siyaqda siiqooyinka xadiidka inuu marfuuci lagu gartay ka mid tahy ninka saxaabiga hadduu marba ku yidhaahdo amaba lagu yidhaahdo yabluqu bihi nabiya sala allahu alay slm nabiga uu gaarsiini yacni nabiga ayaad ka soo warinawa sala allahu calayh waali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi yaa banii cabdimunaaf reec banii cabdimunaafow laa tamnacuu ha u diidina axadan qof oo yatuufu ku dawaafa bi hada albeyt beytka alla ama bi hada albeyti beytkan oo yusalii tukada aya saacatin saacad la arko oo shaaca u doona min leylin habeen ah aw nahaarin am maalin ah ha u diidina weyaan yacni qofka beytka alla inuu awaafo damca ree bani cabdimanaafo marka ayada kacbada iyo kacbada mas-uuliyaddeeda mas-uulka ka ahaa ha u diidina beytka alle qofkii awaafa amaba sacyi sameeya ama ku tukada habeen iyo maalin saacad kastoy ahaato yaan loo diidin weyaan saasuu nabigan amar ku bixi sala allahu calayhi waali wasalam abu daawuud tirmidi nasaa-i ibni maaja daarimi waa xadiis saxiixa macnaheeda maxay ta marka awqaad manhia oo laleeyahay hadda salaadoo kale eh, awqaad manhi ayaa jirta sooma laakiin dawaafkaoo kale awqaad manhi malaha sacad kasta waa dawaafi kartaa waa dawaafi kartaa laakiin salaadoo kale waa taqaanaano dawaata sabab kuwa saaxibka ah sida bacda tawaafka iyo wixii la midka waa gooni laakiin sunnada mutlaqada ah waa taqaanaan iyada lama ogola bacda salaati alfajri wa bacda salaati alcasri waayahay xadiidka laba kun iyo iyo sideedaad can cabdiraxmaan ibni cabdilqaari waxaa la wariyey raximahullah annahu cabdiraxmaan daafa wuu awaafay bilbeyti beytka alleh ma camar ibn khaaab ayuu la awaafay amiir muminiin amiira almuminiin radia allahu taala arda bacda salaat sub salaad subax kadib ayuu la awaafay ninka cabdiraxmaan ibni cabdilqaari ayaa wuxuu la awaafay sayd cumar salaada subax kadib waa wakhtiga manhiga ahaa oo in la tukada salaad naafilo ah sunno ah aan la ogolayn sooma falamaa qadaa cumaru cumar markuu dhammaystirtay awaafahu awaafkiisa nadara wuu eegay falam yara shamsa qoraxda muusan arkin inay qorax soo badin kale yusaa uu fiiriyey qoraxda weli sooma bixin falam yara ashamsa alacat falam yara muusan arkin ashamsa qoraxda alacat inay soo dhalatay farakiba kadibna gaadiidka uu watay ayuu koray xataa anaaha ilaa uu kaga tujiyey uu ka fariisiyey gaadiidkii bidiiuwa meesha diiuwa loo yaqaano ama meesha diiuwa la dhihi jiray diiuwa kadibna fasalla xilligaas qorada soo baxday sooma fasalla kadibna wuxuu tukaday rakcatayn laba rakcayuu tukaday diiuwa xaggey ku taallaa marka diiuwa waxay ku taallaa meel hadda loo yaqaano jarwal jarwal ayaa loo yaqaanaa mustashfa alwilaada isbitaal oo dumarka iyo caruurta lagu dumarka caruurta looga dhaliyo oo dumarka ay gooni u leeyihiin hadda in laga raray in kale ma aqaano in laga raran filayaa meel eh, yara dhismo qadiima ay ahayd halkaas iyada ayaa waxaa weeyaan ay ku taallaa jarwal ay ku taallaa marka meesha ayada waa meesha nabigeena sala allahu calayh waali markuu magaalada ma imaado intuusan gudaha u gelin kacbada meeshuu bari jiri waa nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam sidoo kale cabdullahi bin cumarna meeshuu bari jiray jarwal ayaa la yihahdaa eh, xujayda etoobiyaanka ah ayaa waqaf weyn oo baajacfar la yihahda ah, meesha ayada barta ayada hadda kula waqaf weyn oo baajacfar la yihahda nin etoobiyaan asalkiisa ahaa waxaa weeyaan laakiin sacuudiyaan ah waqaf uu ka dhisay oo taqriiban ah, waqti qadiim ah ayaa ku yaalla meesha ayada xujayda etoobiya ka soo xajiyo dhan meesha ayada ay degi jireen berigi hor hadda tabcan waa aad ay u bateen berigi hor sideed boqol iyo dad yaraa ka soo xajin jir lakin hadda kumanaan kunaa soo xajiyey marka guryo badana loo kireyey lakiin guriga waqafka ayagaa iskale ayagaa ilaa hadeertan iskale bajacfar ayaa la yihahda meesha meesha ayada marka waxaa weeyaan waa diiuwa meesha la yihahda weyaan meesha jarwa la yihahda afwan halkaas ayuu marka intuu u baxay oo kadibna gaadiidku ku tujiyey oo muxuua ku ah, ah, fariisiyey ayuu kadibna eh, ku tukaday saas weyaan oo labada ragcadood oo af ka dambaysa halkaas ayuu la aaday muxuu u diidayaa xilligii wakhtigii liisu diiday ayaa la joogaa ayuu leeyahay radia allahu tacaala canhu wa ardah waayahay baabmabiti baryid la barya ayuu baabkan abaraani a soo saaray xadiikaas sanadkiisa saix weyaan baabulmabiti baryitaan la baryo biminan minan la baryo layaali ayaami tashriiq habeenaha maalmaha hilbooradka in minan la baryo ayuu baabkan u baab yahay iyo amri siqaayati iyo biyo waraabinta xaaladeeda amarka biyo waraabinta oo zamzama dadka ama hala waraabiyo ama biyi kale hala waraabiye xadiidka laba kun iyo sagaalaad siqaayada waxaa iska lahan jiray cabaas radi allahu taala arda cabdilmualib ayaa iska lahaa abu aalib ayaa ahaan jiray kadibna waxaa wey cabaas bin cabdilmualib ayaa gacanta ku qabtay oo xujayta dhan bi'r zamzam ayagaa mas-uulka ahaa oo waraabin jiray radia allahu canhum jamiica can lmuslimiina minhum jamiica nacam xadiidka laba kun iyo sagaalaad can bn cumar radi allahu taala anuma qal cbdullahi bn cumar ista'dana alcabaas cabaas ibn cabdilmualib ayaa ka fasax qaatay radia allahu taala arda rasuul lahi buu ka fasax qaatay sala allahu aley waslem an yabiita inuu baryo bimakkata maka inuu baryo layaaliya minan habeenaha mina min ajli siqaayatihi waraabintiisa uu waraabinayay xujayda awgeed faadina lahu nabigu u idmi sala allahu calayhi waali waslm buhari muslim ayaa soo saaray mina in la barya habeenaha saddexda oo habeenka iyo habeenka laby iyo habeenka qofka aanan maalinta labay tobanaad degdegin faman tacjala fii yowmeyni falaa ima calayh waman taahara falaa ima calayh qofka aanan taahur sameeyo saddexda sameyn inuu baryo qofkii degdegan in looba habeen baryo waa waajib waajibka isaga marka dad waxaa jira laga fasaxay waxaa ka mid a dadka xujayda u adeega oo biyo waraabinta iyo howlaha u taagan waxaa ka mid a kuwa rucadda ah oo xoolihii muxuu ahaa xujayda ay wadeen raacaya ayaa ka mid a mar kuwa loo dii loo ogolaaday ayaa jira ninka la yidhaha cabaas bin cabdilmualib maadaama uu u taagnaa inuu xujayda u khidmeeyo ood biyo siiyo ood mxuu ahaa joogay meesha la yidhaahdo zamzam ceelka uu dul joogay nabigu u idmi sal la slm buhari muslim xadis soo saaray haddii laakiin dadka aadan ka mid ahayn waxaa waajib ah inaad berido habeenahaas saddexda ah ama labada ah qofkii soo tacajula mina inaad berido haddii aad beryi weydana dhiig ayaa kagu waajiba ganaax waa lagu ganaaxaya xadiidka laba kun iyo tobanaad an ibni cabaas radi allahu taala anhuma ana rasul rasulka sal slam ja uu yimid ila asiqaayati meesha biyaha dadka laga waraabina ayuu yimid fastasqaa warbiye isiiya ayuu nabig yihi sala allahu alay waslem faqaala cabaasu ayaa wuxuu yidhi yaa fadlu fadliyow waa wiilkiisa fadli ibnu cabaas ibn cabdilmualib idhab waxaad aadaa ilaa ummika hooyada faati rasuula rasuulka waxaad u keentaa bisharaabin cabitaan min cindiha ugu soo qaad biyo nadiifa ah, nabiga kac ugu soo qaad biyahan ceelka aho kulal oo dadka ay gacmaha gelinayan waxaas u diidaya fa wuxuu yidhi isqinii i waraabi qaalu ya rasu rasuulka allow inahum ayaga yajcaluuna aydiyahum gacmada waxay yeelayaan fiihi biyahan ceelka ay gacmaha gelinaan wadaanta iyo waxaan ay gacmaynayaan adna kulama rabo weyan qalu wuxu war biyasi ay waraabe fa minhu kadib nabigana uu ka cabay sal allah alay slam uma intaa nabigu wuxuu zamzama ceelka zamzam ayuu yimid wa hum ayagana yasquuna ayagoo muxuu ahaa biyo dhaaminayaan wa yacmaluuna fiiha ka shaqaynayaan fa qaala wuxuu yidhi icmaluu shaqeeya oo biyo dadka waraabiya fa inakum adinka calaa camalin saalixin camal aad u wanaagsan oo khayr badan ayaad ku sugantihiin weyaan uma intaa kadib qaal nabigen wuxuu yidhi sal slm lowlaa an tuqlabuu in ladinka xooga haddii aanan ka baqaynin oo ceelka zamzam nabi maxamedaa galay sal slm oo dadka waraabiyey ha lagu daydo inta la yidhaha kadibna ceelkii linka faramaroojiyay haddii aanan ka baqaynin e lanazaltu waan ceelkan u degi lahaa xataa adaca ilaa aan ka saara alxabla xeraga wadaanta lagu soo qaadi ama lagu soo jiidi calaa haadihi halkaa ilaa aan ka saar yani caatiqahu garabkiisa ayuu ula jeeda nabigena sal slm qoortiis ila uu ka saaro wa ashara ilaa caatiqihi nabig qoortiis iyo garabka halkaas ayuu nabigeena ishaaray sal slm xadiidkan marka nabigeena sala allahu alay waslem waxaan ka qaadanaynaa tawaaduca nabigeena sal slm iyo siduu hoos isu dhigaayey uusan kibir iyo baabkaas uusan agtiisa u elin sal ly slm inuu dadkii saxaabadiis ka mid ahaa in qofka muxuu ahaa culimada ah ama qofka madaxda ah ama qofka ummadda uh, ugaaska ah ama ka dhex muuqda in cabitaan gooni iyo cunitaan gooni iyo maamuus gooni iyo dadkii sax maaha ummadaas inaad qof kamid ahda ood waxaa weyaan wixii dee amnigiisa lagu ilaalin qofka gooni oo qof waxaa laga yaabaa qofka madaxda oo kale in sun iyo waxyaaba noocaas iyo looga baqo waa suuragal cunadii ama noqoto ama cabitaanki nacam oo saas loo controlo ah, wax dhibaato ma laha nabigeen waa la sumeyey sal sl waad garanaysaan oo neef ari oo dhan ayaa sun inta yahuud ugu soo buxisay ayaa kadib nabigan u goosta sal la alay wuu ku dhiban gaaray xitaa culimada qaar waxay leeyihiin suntaas berigaas u qarin uu soo tufay uusan liqin ayaa sabab u ahayd geerida nabigana sal sl ay dhahaan marka nacam xaalada noocaas way jirayaan laakiin asal ahaan ummadda in qofka uu ka dhexbaxa ma ahan nabigeena sal sl marka wuxuu dalbaday in biyihii ummadda ay cabaayeen uu la caba sala allahu calayhi waaalihi wasalam saas weeyaan waa sidaas taasoo marka agga tawaaduca iyo umad siduu saxaabada nabiga ugu mid sal slm waadna garanaysaan xaalado badan oo nin nabi maxamed raadina oo baadiye ka imaaday ama hadda soo islaamay amaba gaal xataa uu yihahdo ayuku muxamed kama yaqaan keeni kii eh, muxameda ah. markaasaa kadibna loo ishaara ninkaas ma la yihahda markaasu marka wuxuu rabo uu ka fushadaa weyaan ama su-aal ha weydiiye amaba ku islaamo amaba wax kala ha weydiisto weyaan marka taa ah, waa qodob qodobka labaad xaqa dadka ay leeyihiin iyo mas-uuliyad dadka ay leeyihiin in aanan laga faragelinin oon mxuu aha laga faromaroojin ayadna way ku jirtaa waad garanaysaan ninkii kacbadii furaheeda haayey markuu nabigeena magaalada maka furtay ii sheega magaciis ya cumaan ibnu ibnu alxa ninkaas ayaa furi haayey waa laga soo qaaday waa la furay nabigan uu ku tukaday alayh sala slam uu ka soo baxay kadibna waxaa soo degtay ina allaha yamurukum an tuaduu lamaanaati ila ahliha ilahay wuxuu idin farayaa inaad dadka inaad u gudataan ammaanooyinka gacantiina ku jira dadkii iska lahaa waidaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bilcadli dadka haddii aad kala bixisaanna ood kala saartaanna inaad cadaalad ku kala bixisaan saas ayuu ilaahay idin faraya subxana wa tacala ayuu ilahay soo dejiyey kadibna cumaan waa loo yeeray gacantaa laga saaray aalim qofaan ahayn inkama qaada ayaa lagu yidhi ilaa maanta faracii uu cumaan ibnu alxa uu dhalay amaba tiimkaas ayaa weli gacanta ku haya inkastoo ayaga isku haystaan iyaga laftirkooda isku haystaan oo qaar waxay leeyihiin ninka nasliga cumaan maahan hadda nin waxaan la kulmay ragga ti la haajiray oo maka iyo madiine laga haajiray oo futuuxaad ay dhaceen oo meelo badan la aaday marka qolyi haajiray oo dib u soo noqday ola waxaan arkay qolyaha hadda haayo waa mawaalidi waa ragga addoomihii ay lahaayeen cumaan ibnu alxa ma ooyane ragg nasabka ah annaga weyaan oo muxuu ah cumaan nasligiis ku taagan maxaakimta ayagoo maxaa ku dacwoona oo rajo ka qaba xataa inay maan la kaftanay waan ku niri haddii cumaanow eh, wadaadkii waxaan ku niri haddii aad mxuu ahaa eh, aad furihii alla kusoo gacangeliyey oodan mxuuaha idiin soo dhacda annaga tiimka annagaan meelaan ka wada cashaynayno ninaan warti qaaday markaasana la baray waa laiskeen baray annagana kenya ka tagnayoo xujeyey ahayn marka la iskeen baray markaasaan kun yidhi hadii un amar alla ad furaha ilahay kacabda kusoo geliyey eh, dee tiimka annagaan ma laga yaaba inaad kacbadana geliso ood noo furta markaasuu abshir carruurta mogtahay khashmi ay sankaysa u taabtaan qofka meesha ugu sarraysa yani waa aqbal meesha ugu sarraysa min khashmi uu abshir abshiru wuxuu yidhi haddii un furaha mar aad gacdiisao gacangala waa idinku xaraynaya muxuu xarayn karaa allama waxaan kala jeedaa yani raggii ayaa weli haya nasliga asaga waa loo ilaaliya sidoo kale fiiriye marka siqaayadii jaahiliga xataa waxaa gacanta ku han jiray abu aalib cafan cabdulmualib abu aalib iyo cabaas iyo tiimkaas ciddaas ayaa gacanta ku hayay kasii hore muxuu ahaay eh, ninka la yidhaahdo muxamed ibn cabdilahi ibn haashim haashim ayaa gacanta ku han jiray marka in dadka xuquuqda ay gacanta ku hayaan aan laga faramarojinin xataa ha noqoto manaasib adeeg ah oo ummadda ay u adeegayaan amaba manaasib diini ah inaan laga faramaroojinin oo xaqa isaga ay hayaan haddayba ku tacadinin oo aynan ku xadgudbin oo jidkii wadiiqadii laga rabay aynan ka leexinin arrinta ayada waa ujeedaan waa arkaysaan marka ina allaha yaamurukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna nas an takum bicadli masaladaas waidaa xakamtum bayna nas an taxkum bilcadli cadliga samaawaadki iyo aradii cadligay ku qumeen ku istaageen ya sheekh zamzamka waa iska dowladii dowladii gacanta ku haysa marka had zamzam dee shacabka umaba ka bixi karaba kharashka zamzamka hadda iyo awhiisa nin miskiin aho cabaas ibn cabdilmualib oo kale amaba ka bixi kara maxaa yeelay caalamkii o dhanna loo rari kumanaan kun oo litir ayaa maalintiiba laga soo jiidi marka dowladda gacanta ku haysa aadna adeeg badan waa laga sameeyey waxyaabaha layaab kale waxaa weeyaan haddii matoor kasta la saara zimnka ma go-ay matoor kasta haddii la saaray go-i waayey adduunka waxa lala yaaba ya subxaan allah subxaa allah ceelasha ku dhegan oo magaalada marka ku yeelana waa in la maaxiyo matoor weyn xataa lama saari kara kuwa yaryaroo muxuu ah maarata eh, dheefta badan lhayn hadii la saar ataa waa go-ayaan kuwaana waxaa ku xiran halka daqiiqa waxaasoo muxuu intaasoo kun oo litir wax kasoo tuuraa maca dalika masha allah ma go-ayaan waa ilaahay waa mucjizo waayahay masalada marka cadliga cadaaladda arrintaas iyada ah waxyaabaha ummadaha dumiyo oo baabi'iyo ay ka midta imtixaanka ah arrintaas aan aada ugu dadaalno aanna diinna aan ka dhigano ilahayna nugu dhawaana subxana wa tacaala walow calaa anfusikum aw lwaalidayni walaqrabiin naftaada ha noqoto labada waalid aqrabiinta ha noqdeena naam a Eh, horta w calaamad zamzamka eh, eerboorada waxa yeela waxa eerboorada yeela waa laisku hubaa inay zamzam yihiin oo kartoomada ku jira warshad dhan ayaa loo sameeyey oo boqorkii boqorkan hadda haysto salmaan ka horeeyey malik cabdallah uu sameeyey oo ka baxsanba xaramka tubooyina lagu xiray warshada loo sameeyey xitaa kartoonada ay ku jiraan ad arkaysaan calaamadii a ku taalla oo warshadii ku taalo kuwaas garoomada waa laisku hubaa kuwa warshada laga soo qaatayna waa laisku hubaa kuwa uu shakiga ad kara waxaa weeyaan cagadahan iska cadcad maaragtay oo caadiga ah oo meelaha yaryeel kuwa lagu shushuba mxua ah, kuwa iyaga waa suuragal in qishi u gala in qishi u gala waa suuragal adiga marka haddii aad ilahay ugeeyo xaramkii waa inaad ama warshadii ka soo qaado ama waxaad ka soo qaadataa waxaa weeyaan eh, garoonkaba ka qaado garoonkii la shan riyaal iyo toddoba riyaal la iibinaya asagoo weliba habkii diyaaradda loo saari laha u qaabaysan shan litir basaa laisoo geli beryahan berigii hore toban litir iyo labaatan litir iyo miisaankaas hataa waa ka dhigi karta lakiin beryahan waa laisku cadaadiyo shan shan litir aa laga dhigay natiijada maslaaan baa ku jirta arrimo ku saabsan dayraanka iyo duulimaadyada iyo biyaha haddii ay ku shumaan diyarada kolkeed waxaa dhici karto inay khalal iyo dhibaato geysato oo diyaarad dadka ila dhacdo adigoo zamzam iyo baraka raadina ummadda islaamka aad halaagto marka koleyba dee waxaa weyaan habka hadda loo diyaariyo waa hab eh, shaxniga jawiga amaba duulitaanka eh, hawada eh, la jaan qaadi kara waa marka in loo hogaansamo waxa iska fiican maslaxa kusugan weyaan nacam sheekh biyaa lagu dari ishi miyay noqonaan mise waxyaabaha la yaab kaleo imtixaank ay ka mid tahay biyahan zamzamka ah markii la raraa xataa boorsooninka lama dhex dhigo hadda biyaha marka la aruuriyo dadka laga aruuriyo magacaada lagu qori stikarka adiga baasboor number basboor numberkaaga magacaaga ad ku qornaya lagu saari qeybaa lagu dhijini meesha qeybna waxaa lagugu dhijini boarding baska amaba basaborka lagugu dhijini sooma marka markii aad garoonka imaadana nambarkaadaad ku raadsanaysaa markii alaabtaas dhinac loo bixiyo boorsooninka caday laguma daro boorsooninka caday laguma daro meel gooni ah oo gooni u xiran oo biyahaas xataa haddii ay daataan celinaysa ooy diyaaraddii ay u gudbayn ayaa la gelinaya boorsooyinkana meel iska cadi ayaa la gelinaya marka waxaa laga yaabaa boorsada aad gelisay adiga ood biyaha ku qarsatay inay budaa dhici karto biyahay buaan markay buaanna ama dhibaato ay daataan daadashada ayadaahna diyaaradii ay u keento cilad farsamo u keento kadibna diyaaraddaas ay sabab sabab ugu noqoto inay dhacdo hadii ay dhacdo marka intaasoo muslima dhiigooda dushaada ay fuulayaan halis markaas khatar weyaan marka arrimaha sideedaba yani trafiga hadda nidaamka trafiga waad aragteen waa casaan iyo jaalla iyo cagaar xasaanka mark waxaa weyaan waa hadhaqaaqin wa jaallo markuu noqdo waa diyaargarow markuu cagaar noqdona durdiri waa orod soo ma xilligii baashi marka casaan haddii aad ku orado ood qof disho culimada waxay fatwoodeen qofka asaga waa loo dilaya waa qatli camdi ah weliba hadda nidaamkan kenya aad looma dabaqa laakiin sacuudiga oo kale aan u aqaanaa sacuudiga ishaaradaas oo cas haddii aad goysa haddii aad qof disho baabka haddii aad goysa waxaa lagu xirayaa labaatan iyo horta lagu xiri xabsi aad ku jiri kama soo bixis anaa la xiray labaatan iyo ku jiri soo qodob ma anigan waxaa lagu xiray casaan uma qasdini meesha waxay ahayd meel saas loogu salaama intaan marka laabitaanka ku jira iyadoo waxaan soo yarogalay taqriiban cagaarkii u dhammaaday oo waxaa weeyaan eh, uu jooga yelowga marka intaan ku jira wareegashadii ay casaan noqotay oon soo laabmay oo ah xagga taagan yihin mogta nafig waa taqana meelba waa bilmirsaad waa dhab waa liigu dhagay marka labaatan iyo ku jiray waxaa kaloo liiga qaaday sagaal oo riyaal sagaal boqol oo riyaal taqriiban kun oo shilin lacag badan waa xerta markaa taod arday tahayna inta ayadoo muxuua ah mukaafaadii jaamacad inta lagaa siinaayey waa inka yar in ka badanba jaamacad siddeed boqol iyo waxbaa layska siiyaa moogta marka bishii masruufkeedii kowdha iyo waxaa weeyaan labaatan saac iyo baabuurkaada meeloo jira aadan ogeyn meeshiyaa lagu tuuraya kadibna khalaas wabilahi towfiiq adi unba marka xabsiga kasoo baxda soo raadsani marka ficlan waqad axsanuu fii dalika maxaa yeele inta qof oo ku baaba'day inta aan indhahanaga ku aragnay oo qolyo ishaaro noocaas gudbaayo ilmo iskuol laga soo galbiyeeyo baaba'ay iyo adduun dhiig aan aragnay wax la koobi kara maaha marka arrimahaas noocaas marka in la ilaaliyo waa muhiim marba qolyahan diyaaradda ayaga yaqaano qolyahan garoonnada ayaga yaqaano wix maslaxada hawadaad duulaysa adigo aad korsi maad ku fadhiisani waxba ma ogid seed u socdaa see loo socdaa miiqaa kiilo laisuu ogol yahay oo muxuu ah diyaaradan la saari karaa waxyaabahan maxaa la ma fahmi kartid adiga marka tacliimaadka lagu amray un samey haddii aad gudubta wix dhibo imaado adiga sababtaa ku imaado intay ku saaranta nasiibka marka weliba hadda waxaan maqlay ganaaxii sagaalka boqoloo riyaalha aad baa loo kordhiyey oo taqriiban lacag aad u badan oo inti ka badan ayaa laga dhigay waana sax laakiin intu waad aragteen maalin waa imaan doontaa corruptionka ibilada markay dhamaadaan imtixaankan hadda ummadda haligay oo halakeeyey markuu dhamaado waxaa suuragala ah in nidaamkaas u imaado wax jaam aho dhaca ah maba arkaysid cagaarkiyaa soconi markii aloga u yimaado iyo jaallihii waa la istaagi kadib mxuu ah casaankii kuwa kala soo gudbi waa ummadda aan isku saqajaamayni wax mxuu aha iyo wax qoor iskugu jira hadda meeshan rooboodkeen waad aragteen waa haddii qolyahaas askarta masaakiinta aynaan meesha istaagin kale lacag u taagin inta badan haddii ay istaagin yani waa lasku walowlaa dafcullahi naas bacdahum bibacdin lafasadat ilardi oo dhab aad arkaysa yacni haddii askar uusan joogin caqli ma jiro madaxan isla geli bes maanta laba iyo tobanka waxun caytami iyo wax isdagaalami iyo wax rafaadsan iyo wax lugo-on waa kada mar marka a kuwa muxuu ahaa volonter may dhahan naftooda issoo bixiyo isxilqaamay ayaa inta istaagaan wax kale alumuum marka masaladaas biyaha hantaa la tira gola lagu kaaftoomo hada wallahu aclam wsala allah waslam abdi rasul mustafa